alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala ali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii rafcu lmalaam can a'immati alaclaam waxaynu ka qaadaynaa asabab asaabic sababta toddobaad baynu ka qaadaynaa wuxuu sheikhu ka hadlayey asbaabta culammadu ay u khilaafaan axaadiista qaarkooda ama acdaarta keensatay inay khilaafaan marka adilado dhan kolley kama hadlaayo wuxuu ka hadlayaa gaar ahaan xagga axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay asbaabta ay u dhacdo inay culammada qaarkood axaadiista qaar khilaafaan dabeedna wuxuu sheegay asbaabtii ugu muuqadka badnayd buu sheegay mawduuca axaadiista inay ku saabsantay waxaana la ogsoon yahay masaa'isha fiqiga waxay u qaybsamaan masaa'il lagu ijmaacsan yahay iyo masaa'il la isku khilaafsan yahay masaa'isha lagu ijmaacsan yahay culammadoo dhammi dee qowl keliyay wada maraan allahuma ilaa dee zalla caalim ka dhacda wakhtiyada qaarkood mooyaane masaa'isha la isku khilaafsan yahay ee a'immadii isku khilaafeen ayaa ka fara badan masaa'ishay ku ijmaaceen marka laga eego furuucda fiqiga ah marka waxa ikhtilaafka keensanayo sababaaya ayna u dhacayso axaadiista qaarkood in marka ay khilaafaan bacdu almujtahidiin ayuu ka hadlayay asaabu saabic sababta toddobaad ictiqaaduhu waa inuu caalimku ictiqaadiyo anlaa dalaalata fi alxadiid inaan tusini ugu sugnayn iyo daliil ugu jirin xadiiska gudihiisa mas'alada inayna dalaala ugu sugnayn waanu masaladaa ku tusinayn waalfarqu bayna haada wa bayna aladii qablahu farqiga kan iyo u dhaxeeya kii ka horreeyeyna wuxuu yahay ana alawala lam yacrif jihata adalaala ka hore waa sababtii lixaadeh wejiga uu ku tusinaayo ama waxa uu tusinaayo ma garan oo dalaaladii baa ka qarsoontay muraadka looga jeedo xadiiskii waa hayaa waa soo gaadhay laakiin macna alxadiis daahiru ma aha sidaa miyuu tusinaya mise ma tusinayo hariibnimada ku sugan daraaddeed iyo qaraabada ku jirta sida alfaad hariiba inuu markaa yahay alfaadda xadiiska lagu isticmaalo waathani kan labaad waa kan sababta toddobaad ah yacni marka caalimkan hadda markaa u khilaafaya sababtan toddobaad xadiiskii u khilaafay carafa wuxuu gartay jihat adalaala jihada xadiisku wuxuu tusinayo sibuu u aqoonsado isagu u gartay laakiin ictaqada annaha laysa dalaalatan saxiixa dalaalo saxiixa inay ahayn ayuu u qabaa jihadii dalaalada waa garanaya laakiin wuxuu u qabaa in sidaa lagu fasiraa inayna sax ahayn muraadku inuu si kale in lagu fasiro inay tahay muraadku isna xadiisku wuxuu tusinayaa siduu tusaalayaashaba ku keenaayo caam marka cumuumkii waa garanayaa in marka cumuum loo daliishado laakiin wuxuu u qabaa inuu markaa aanu cumuum tusinayn itlaaq tusinaya ama waxa weye mafhuum in laga daliishadoo kale ayuu garanayaa mafhuum wuxuuna u qabaa mafhuumku inaanu xujaba ahayn wathaani kan labaad waa caalimkan markaa hadda sababtan u khilaafay xadiiskee carafa waa gartay jihat adalaala jihada tusinta waa gartay iyo muraadka marka xadiiska laga daliishanaayo macmuumba macaynkanba laakiin ictiqada annaha laysat dalaalatan saxiixa ha yeeshee wuxuu ictiqaadiyo u qaatay oo u rumaysan yahay dalaalo saxa inaynay ahayn ay tahay khalad istidlaalkaasi inaanu sax ahayn buu u qabaa saana aan tusinay bian yakuuna lahu min alusuuli maa yaruddu tilka dalaala waa sida inay u sugnaato min alusuuli xagga asallada maa yaruddu wax markaa radinaya oo celinaya ama diidaaya tilka dalaalata tusintaas diidaaya sawaaun kaanat fi nafsi alamri sawaaban aw khata'a waxaa isku mid ah inay markaa tahay sida xaqiiqadu tahay sawaab inay tahay iyo inuu khata yahay waa isku mid yacni usuusha sida isagu leeyahay waxaan waa radinayaan inay sax tahay iyo inay qalad tahay yacni farqi ma kale usuushiisaasi ama saxiixa ha noqoto ama ghayru saxiixa ha noqoto sidaa uu sheeganaya ama sax ha noqoto ama qalad ha noqotee waxa markaa isagu u qabaa asallo ama qawaacid diidaysa inay jirto in lagu xambaaro oo qaacido khilaafsan dalaaladaasoo ka hor imanaysa ayuu markaa isagu qabaa u ictiqaadsan yahay qawaaciddiiba hadduu wax kaaga tusaalaynaya qawaaciddii ayuu wax kaaga tusaalaynaya misla an yactaqida ana alcaama almakhsuusa leysa bixuja oo sida inuu ictiqaadiyo caamka haddii takhsiisba galo inaanu baaqiga xujo ku ahayn bacdu ahlicilmi baa waxay qabaan caamka haddii la khasiso xujiyadii cumuumku waa dhacays qadarka ugu yar ay ku rumoobi karto qadarka ugu yar ee ay ku rumoobi kartaa lagu xambaarayaa inuu baaqigii xujo ku yahay sax maaha yacnii sawaabku sidaa ayaanu ahaan lakiin waa qaacido culamada qaarkood ay qabaan wahuwa xujatu lada lakhari in mukhasisun lahu mucayanan yabin saaxilmaraaqi markuu sheegaayo sida sawaabka ah waxau odhanaya wa huwa xujatun lada alakhari in mukhasisun lahu mucayanan yabin yacni caamkii la khasisay xujo weeye haddii waxa weeye markaa mukhasis khasisayo oo shay mucayana khasisayo oo ka reebaaya oo shayga uu ka reebana la garanaayo hadduu markaa u sugnaaday yacni xuju ku yahay baaqiga inta soo hadhuu xujo ku yahay wuxuu ka reebayaa markuu leeyahay in mukhasisun lahu mucayanan yabin hadduu mukhasis yahay laakiin waxa uu reebayaa aanu mucayan ahayn ya waxa uu reebayaa haddaanuu mucayan ahayn masalan cala sabiil fardi haddii la odhan lahaa uqtulu lmushrikiina ilaa bacdahum yacni lafdigaas lama deliishan kareenoo cumuum looma deliishan kareen waayo cid kastoo mushrikiinta ka mid oo lais yidhahdo dila waxay ixtimaali kartaa bacdiga la soo reebaynayihin waayo bacdigu waa mubham bacdigi mucayan maaha ya uqtulmushrikiina ilaa bacdahum in la yidhaahdaa xujo ma noqdeen haddii saa laodhan lahaa noocaasoo kale waxa ah haddii markaa miaal sharciga ku dhacay la tusaalaynayo uxillat lakum bahiimat lancaami ila maa yutla calaykum waxaa laydin xalaaleeyey xoolaha nicmoolayda ah mooyaane waxa taxriimkiisa laydinku akhriyey ilaa marka waxaway naskaa kale la helo intan keliyii ma caddayseen oo markaa laguma garteen eh, inuu xujo ku yahay baaqiha waayo ilaa maa yutla calaykum baa ibhaam ku jiraa ibhaamka daliilka caddaynayao fasiraya marka la helo ayaa markaa ay noqonaysaa wixii ka soo hadhay ayaa bannaan sidaa ay noqonaysa marka eh, sawaabku ha ahaado inuu caamka haddii la khasiso uu baaqiga xujo ku noqonaayo sawaabku sidaa ha ahaado laakiin culamada qaar baa qaacide ahaan saa u qaba qaacidadaa daraaddeed baynay cumuumaad badan caamnimadoodii u diideen ay yidhahdeen caam ma ahoo cumuum looma daliishanayo waa usuusha markaa dalaalada markaa radinaysa markaa dalaaladii cumuumka qaacidada ama asalkaas ay ka asal dhigteen ama ka qaacido dhigteen bay ku daafacayaan aw ana almafhuuma laysa bixujja ama inuu ictiqaadiyo mafhuumku inaanu xujo ahayn wuxuu u qabaayoo kale sida xanafiyadu u qabaan mafhuum mukhaalafa inaanu xujo ahayn ama siday daahiriyadu u qabaan bacdu daahiriya mafhuum muwaafaqaha laftiisu inaanu xujo ahayn yacni saasoo kale ayuu markaa u qabaa marka dee mafhuumkii in la deliishado wuu daafacayaa wuxuu odhanayaa marka waxa weeye mantuuqa uu nasku sheegay waa intaas qadarka kalaa sheegteen waa mafhuum wlmafhuum laysa bixuja yani qaacidadaas ku daafacaya agtiisa ku sugan marka lugaha sheegu waa qaacido ha u qaadan qaacido kasta inay saxiixa tahay ya qaacidadii waxay u baahan tahay daliil qawaaciddii waxay u qaybsantaa qawaacid laysku waafaqsan yahay iyo qawaacid laysku khilaafsan yahay qawaacidda laysku waafaqsan yahay ijmaaciga ahi waa xujo adilada tusisay daraaddeed iyo ijmaaca laftiisa ayaa xujo ah laakiin qawaacidda culammadu isku khilaafeen oo bacdu ahlicilmi Eh, ahaan u qaateen waxaa loo baahan yahay in la yidhahdo ma daliil cala hadii alqaacida maxaa u daliila qaacidada marka la waa qaacido dee in marka waxaa layska aqbalaa laguma khasbana waajib maaha qaacido kasta in layska yska qaato ya qawaacid badanoo la isku khilaafsan yaha jira qawaacid isku liddiyaa jira oo laga yaabo madhab inay qaacido eh, qabto madhab kalena qaacidada cagsigeeda inay qabto qaacido ka dhiganayso waa laba qaacido oo mutadaadaan ah oo iska hor laba qaacido iska horjeeda jeeda wey waa iscaaridaya marka qaacidadu waxay u baahan tahay xuja daliil bay u baahantahy saas aawoodee kutubta qawaacidda ama kutubta usuul fiqiga waxaa loo baahan yahay in loo noqdo masaa'isha qawaacidda ah ama usuusha ah kutubaha kale niqaashaya ee adilada u raadinaya wixii la ysku khilaafay ya yacni marka ayaa loo baahan yahy in loo noqdo aw ana alcumuuma alwaarida cala sababin maqsurun maqsurun cala sababih maqsuurun calaa sababih ama inuu ictiqaadiyo cumuumka ku soo arooray sabab gaara ku soo arooray maqsuurun in lagu koobay waa khabarkii calaa sababihi sababtiisa in lagu koobaayo o lagu xasrinayo maqsuur bimacnaa maxsuur bacdu ahlicilmi waxay qabaan haddii waxa weeye uu soo arooro waxaa soo arooray nas daliil baa soo arooray ama aayad baa soo degtay ama xadiis baa ku soo arooray sabab gaara ah. ama aayad baa sabab ku soo degtay lafdigina waa caam ma sababtuu ku gaar noqonayaa mise caamnima loo qaadanayaa jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen caamnima loo qaadanaya lafdiga caamnimadiisaa la alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab laakiin daa'ifa min ahli ilcilmi ba waxay leeyihiin sababta waa inuu ku gaar noqdaa nooca sababta waa in lagu gaar yeelaa nooca sababta waa in lagu gaar yeelaa bacdu ahlicilmi si caama kama dhigayaan waxay ka dhigayaan marka daliil kale ka hor yimaado ama waxa weeye marka bicibaara ukhraa sababta ay ku sugan tahay wasfi cilanimo faa'iideynaya xaalka caynkaasaa sababta lagu gaaryeelaya xaalka caynkaasaa sababta lagu gaaryeelayaa loomana jeedo eh, caynta sababta lagu gaaryeelayaayee nooca sababta lagu gaaryeelayaa baa loo jeedaa shakhsigii kuma gaar noqonayso culamada islaamka wax qabaa ma jiraan aayaadka ama axaadiista ku soo arooray asbaab gaara ku soo arooray oo lafdigoodu caamka yahay inay shakhsigii ku gaar noqonayaan oo shakhsi kaleba aanu la soo gelayn yacni wuxuu odhanayaa ibnu taymiya laa yaquulu bihi caaqil fadlan can muslim qof caqli le odhan maayo iska daa qof muslimi inuu yidhaahdee marka cid odhanaysa shaqsigu ku gaar noqonayaa ma jiro laakiin waxaa la ysku hayaa ma noocii sababtuu ku caam noqonayaa mise bixasabi lafdihi ayuu caam ku noqonaya yacni taasaa la ysku haya jumhuurku markaasay leeyihin bixasabi lafdihi weeyi sida lafdigiisu yuhi waa ku caam noqonaya saas yadaa ay leeyihin wakhtiyada qaarkooda nooca sababta lagu gaar yeelana waa jiraan waa marka bixasabi lafdihi aan lagu caam yeeli karayn oo nas ama ijmac ka hor imanayo ama bicibaara ukhra yacni sababtii ay ku sugan tahay wasfi cillanimo faa'iideynaya laysa min albiri asiyaamu fi safar an lafdigu waa caam siiqa caamay u egtay laakiin sabab gaaray lahayd sabab gaara ayay lahayd oo dadka qaarkood oo safar ah ayaa safarkii may xamili karayn inay ku soomaan waana ku dhibaatoonayeen waxay sababaysa inay markaa waxaa yidhi dhacaan inay waxa weeye cibaadaadkii gudan kari waayaan marka qofka xaalkiisu caynkaasoo kale yahay waxaa la odhanayaa laysa min albiri alsiyaamu fi safar yacni khayrka kama mid ahaa inaad safarka ku soontaa yani iyadoo xaalkaagu caynkaa ah yahaa macnuhu dhacay maxaasaa loo odhanaya waxaa loo odhanaya adila ayaa sheegaysa in waxa weeye safarka lagu soomi jiray oo iyadoo nebiga ay la socdaan eh, saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ayaa waxay yidhahdeen fa mina asaa'imu wa mina almuftir waxaa naga mid ahaan jiray mid sooman iyo mid afuran mid walba falam yacib asaa'imu almuftira wala almuftiru asaa'ima midkaayana ka kale ma ceebayn jirin midna ka kale ma dhaleecayn jirin saas yadaa ramadaan bayna ahayd xadiista saxiixa ku so aroortay baa tasaa sheegaysa waayah aw ana alamra almujarada laa yaqtadi alwujuub ama inuu ictiqaadsan yahay weeye in amarka almujarada laga madhnaysiiyey qaraa'intiiyo amaaraadka oo wax calaamado waajibnimo faa'iideynaya inay la socon iyo wax calaamado ka leexinaya toonna aynay wehelin innaba qariino ama amaarad waajibnimo faa'iidaynaysa iyo mid ka leexinaysaa midna kuma lamaana waa mujaradun can ilqaraa'in qaraa'in ka dheeraada amarkaas soo arooray waa ka madhayin laa yaqtadii lwujuub waajibnimo inaanu keensanayn aw laa yaqtadii alfawr ama degdeg inaanu keensanayn oo degdeg in loo sameeyo inaanu markaa keensanayn fawrkana wuxuu noqonayaa inuu ka maran yahay isaguna qaraa'intii amarkaas qariina tilmaamaysa fawriya in degdeg loo sameeyo waa ka maran yahay qariino ku tusinaysa cadam alfawriya ama cala ataraakhi in dib laga sameeyo tilmaamaysaana calaamaddana waa ka maran yahay labada qariino qariinat alfawr iyo qariinat taraakhi in deg deg loo sameeyo iyo in dib loo dhigi karo labada amaaradoodba hadduu ka maran yaho mujarad ka yahay fawr inaanu ku tusinayn inuu qaacidahaan u qabo ee uu taraakhi tusinayn marka dabeed amarkii markuu helo qariino ma laha soo maaha wuxuu odhanayaa waajibnimo ku tusin maayo fawrna ku tusin maayo waa laba masalo kala duwanoo sheikhu uu jimciyey saxduna waxay tahay dee amarka mujaradkaoo qaraa'inta ka marhani iskii buu marka hore ku tusinayaa waajibnimada alamru yaqtadi lwujuub amarku waajibnimada ayuu faa'iidaynaya ku tusinaya tan fawrkiiyo taraakhiga xoogaa waa markaysaa khilaaf badan tahay culammada yacni shaaficiyaduna waxay qabaan inuu tarakhi tusinaayo qolyaa xanaabilada iyo culamo kalena waxay qabaan inuu fawr tusinaayo inuu fawr tusinayo calaa kulli xaal mas'alada qowlkii sawaabka ahaa qowlaan ahayn buu qaacido markaa u qabaa masalan yacni markaa dabadeedna hadduu ku soo arooro oo naskii markaa la helo wuxuu odhanayaa daliil uma aha mas'alada oo waayo waajibnimo faa'iideyn maayo yacni saasoo kale odhanaya ama fawr haddii laga daliishadoo kale wuxuu odhanayaa fawr ku tusin maayo wahaa kada aw ana almucarafa billaami Eh, ama kii laam lagu macrifeeyey nusakha qaar waxay qorayaan almucarafa bilalifi wallaam ayaa dabcadaha qaarkood loogu daabacay laakiin nusakha makhduudka ah eh, sidan baa ku sugnayd baa la yidhi oo marka waxa weeye bilaami marka macnaahaanna waa isla halkii bilaamina wuxuu yidhi yacnii marka hore waata la ysku hayo mucarifka wax macrifaynaya ma al oo isku dhambaa mise waa laamka keliya al xarfu tacriifin aw illaamu faqat fa namatun carafta qul fiihi namat marka dee bilaami saasay ku dhisantay aw ana almucarafa ama wuxuu ictiqaadsan yahay ka la macrifeeyey oo bilaami bilaadaatina waa la yidhaahdaa yani lagu macrifeeyey alif iyo laam ama lagu macrifeeye laam haddii laga cabiro ama alba dheh alba lagu macrifeeyey laa cumuuma lahu inaanu cumuum lahayn almucaraf bilaamna dee haddii waxa weeye ashu ay cahdiyo tahay macbuudkaasina marka hore khaas ahaa dee laba iskuma hayso inuu marka horeba khusuus faa'iideynaayo aanu cumuum faa'iideynayo laakiin asha istiqraaqiyada looga jeedo oo wadamaanshaynta laga tilmaamayo waa tabeddelkeeda kulli la dhigi karo kulli ayaa la dhigi karaa cala sabiil xaqiiqa ee looga jeedo macnuhuna sax noqonayo waxay faa'iidaynaysaa dee cumuum bay faa'iidaynaysaa ina alinsaana lafii khusr ay kulla alinsaan aadami oo dhan la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat kuwaa marka laga reebo marka wuxuu u qabaa haddii waxa weeye marka alba lagu macrifeeyey cumuum inaanu lahayn cumuum inaanu lahayn buu u qabaa masalan waa qaacido asalka ama qaacidadaasu ku daafacayaa lafdigii loo soo dariishado oo alleh oo la yidhahdo waa caam oo suwarka dhammaantood waa soo gelayaa suuradana waa soo gelaysaa suura u khilaafsan yahay wuxuu leeyahy cumuum ma faa'iidayso yacni suuradani ma soo gudagelayso itlaaq bay faa'iidaysaa dee suwar inay ku dhacdaana ku filan marka idan mutacayin ma aha inay tani soo gasho waayah aw ana alafcaal almanfiyata ama wuxuu ictiqaadsan yahay in ficilada la nafiyey oo adaatu nafyin ay galeen laa tunfaa dawaatuhaa in daatooyinkooda aan la nafinayn laftooda la nafin maayo walaa jamiicu axkaamiha axkaamteedoo dhanna la nafin maayo axkaamteedana mid la wada nafinayo ma aha marka wuxuu u qabaa in ficilkaa nafyigu galay adaatu nafyin ay gashay inaanu cumuum faa'iidaynayn maadaama yani axkaamtiisoo dhan aan la nafyinayn cumuum ma faa'iideynayo daatadana marka waxa nafyigu ku dhici maayo wuxuu u wadaa markaa wuxuu markaa ku dhacayaa bacdi axkaamtii ka midu ku dhacaya taasina dee caam maaha culamo kalena waxay u qabaan ficilka haddii nafyiba galo waxaa u asala inuu cumuum faa'iideeyo sidaasaa u asala ya ku odhanaayo saaxibu wanaxwu laa sharibtu aw in shariba wattafaquu in masdarun qad juliba yacni markuu ka hadlaya siiqa cumuumka waxyaalaha caamnimada faa'iideynaya sida marka waxa weeye laa sharibtu mithaalkii buu sheegay wuxuuse u jeedaa ficil kasta oo nafyi galay wuxuu faa'iideynayaa cumuum aw in shariba iyaduna waa mithaalkii wuxuu u jeedaa ficil kasta oo shardi galay waayo ficilka haddii nafyi galo wuxuu ka dhigan yahay in masdarka ku guda jiro ficilka in la nafyey masdarkaasina waxa weeye waa nakiro yaa ama bicibaara ukhraa afcaasha laftooda nakiraad ka dhigan sheekhi sajaaji la odhan jiray culammada nuxaadda ka mid ahaa waa kii yidhi al afcaalu nakiraat yacni waayo wax macrifeeya lama socdaan innaba wax macrifeeyaa ma weheliyaan marka afcaashu waa nakirooyin waxaanu sidaa ku soo roray ijmaaca nuxaadda naxwooleydoo dham inay ku ijmaacsan tahay ayuu ku soo naqliyey zarkashi ayaa ka soo raraya oo hadalkaa zajaaji soo naqlinaya iyo ijmaaca nuxaadda ee uu ku soo naqliyey inay afcaashu nakiraad yihiin oo wax macrifeeya inay la socon nuxaaduna ku ijmaacsan yihiin marka dee ficilkii la nafiyaa waa inuu noqdaa caam waa inuu caam noqdaa ficilkana dee masder baa ku guda jira waayo ficilku muxuu ku tusiyaa dee xadas iyo zaman buu ku tusiyaa waalficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalaalata iqtiraani waatuu odhanaayo ibnu mucti odhanaayo alfiyadiisa ficilku waa wixii ku tusiya zamaan iyo masdar ku tusiya ee tusin isku lammaanaansha ana kugu tusiya labadoo isku lamaan yani kugu tusiya ibnu maalik laftiisu waa ishaaraya laakiin kana si awdax ah usii sii tilmaamay waayahay marka masderkii ku guda jiray nafyigu waa ku dhacay marka nakira fii siyaaqi nafyi bay dee halkaa ka noqonaysa marka ficilkii shardigalana waa sidaas leeg waxay ka dhigan tahay nakira fii siyaaqi sharti qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat innakiratu nakiradu hadday dhacdo siyaaqu sharti ama siyaaqu nafyi ama siyaaqu nahyi intaa mid ay dhacdo saddexdaa mid ka mida waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysa cumuum bay faa'iidaynaysa aw ana almuqtadaa laa cumuuma lahu ama wuxuu ictiqaadsan yahay erayga la qadaraya ama waxa la qadaraya ee hadalku lagama maarmaan u tahay in la qadaraa inaanu caamnimo lahayn almuqtadii iyo almuqtadaa baa kala jira almuqtadii waa kalaamka u baahan in wax la qadaro waa alkalaamu almuxtaaju ila taqdiir waxaa la yidhaha almuqtadii waayo isagaa keensanaaya in wax loo qadaro almuqtadaana waxaa la yidhaahdaa marka ism mafcuul laga dhigo almaxduufu almuqadar shayga la xadfaye la haddana waxaa looga jeeda almuqtadaa nusqadan hayo almuqtadii baa qoran oo ayuu dhibceeyey laakiin sawaabku waxay tahay yaada inaan la dhibcayn ee daadka la kordhigo ayay ku saxantay waayo maxduufka la qadarayaa loo jeedaa kaasaa la ysku hayaa cumuum ma faa'iidaynaya mise ma faa'iidaynaya ka la ysku hayaa waa kaas falaa yaddaci alcumuuma fi lmudmaraati waalmacaani oo caalimkani markaa sheegan maayo caamnimo ku sheegan maayo waxyaalaha la qadaraayo iyo waxyaalaha macaani ah ama falaa yuddacaa la sheegan maayo alcumuumu caamnimo la sheegan maayo fi lmudmaraati waxyaalaha la qadaraayo cumuum laguma sheeganayo sida horaana mala fiican waayo waxaa laga hadlayaa inuu markaa caalimkiisi ku xambaaray sidana uu ku xambaarayo waxa ku kalifaya waa maxay almuqtadaa la cumuuma lahu qaacidada inuu qabo marka wuxuu leeyahay yani waxaweye uma qabo in markaa shay mudmaroo la qadaraayo in caam marka laga dhigo falaa yaddaci ma sheeganaayo alcumuuma caamnimo sheegan maayo fi lmudmaraati waxyaalaha la qadaraayo caamnimo ku sheegan maayo waalmacaanii macnayaashana caamnimo kuma sheeganayo cumuumku waa min cawaarid alalfaad min cawaarid almabaani alfaadda ayaa markaa cumuum lagu sifeeya lafdi baa caam a ah baa la yidhaahdaa lafdigaasi waa caam lafdigan cumuum buu ku tusiyaa laakiin macnahaasaa caam ah istilaaxan lama yidhaahdo istilaaxan lama yidhaahdo waa dhacdaa marka fii lugati alcarab dee marka haddii carabi ahaan laga hadlayo macno lugawi ah in la yidhaha cama almatar iyo wax la mida marka in la yidhaha waa dhacdaa laakiin eh, cumuumka istilaaxiga aynu hadda ka warramayno eh, wuxuu galaa un alfaadu galaa ee macaanida kuma saabsana marka mudmaraadkii ama alfaaddii la qadarayeyna waxa uu leeyahay marka ma geliyo saasuu isagu u culamo kale waxay u qabaan inuu waxa weeye markaa mudmaraadka inuu geli karo cumuum inuu geli karo saas aawadeed ba meelaha qaarkood cumuum ka daliishanaya waxaa la mida haddii waxa weeye markaa isim la nefiyo laftiis oo ay noqoto marka waxa weeye nafyi inuu galo yacni markaa isim markaa laftiisa uu galo waqtiyada qaarkood baa suwarka qaarkooda ay culammada qaar ka doodaan masalan marka la yidhaahdo laa nikaaxa ila biwaliyin yani waxaa la nafinayaa masixada mise waa kamaalka yani waxa weeye nooc ishtiraaka halkaa ku jira nooc ishtiraaka ku jira marka waxa mid bay ku xambaarayaan mid bay ku xambaarayan inkastoo taasi ay ansab u tahay tii horeynu soo marray baabkii hore ee ku saabsanaa asaabu asaadis waa kii markaa sheegaayey taaratan likowni lafdi mushtarakan aw mujmalan aw mutaradidan bayna xaqiiqatin wa majaazin yani mawdicaasoo kale munaasib buu u yahay yani laa nikaaxa ila biwaliyin waxaa la nafinayaa masixada mise waa kamaalka dee lamarba mid bay u dhacdaa marba mid bay u dhacdaa inama alacmaalu binniyaat xasrigu muxuu u dhacayaa wuxuu u dhacayaa inay markaa niye uun ku asaxayaan mise wuxuu u dhacayaa xagga kamaalka in laga tilmaamaayo waxyaalaha soo arooraya ka mid waxyaalaha soo arooraya ka mid marka waxaa dhici karta xadiiskii inay culammada qaarkood u deliishadaan sixada ay ku xambaaraan bacdi kalena waxaa dhici karta kamaalka inay ku xambaaraan kamaalka inay ku xambaaraan lagama hadlayo hadda marka waxa weeye sidan baa sawaab iyo sidan baan sawaab ahayn laakiin waxaa laga tilmaamayaa waxaa sababay xadiiskii inay khilaafaan culammada qaarkood cudurdaarkooda siday markaa ula muuqatay ayaa markaa la tilmaamaya laakiin loogama jeedo way saxan taho oo si waliba saxan markaa lagama tilmaamayo maaha sidaas yacnii inay si waliba saxan tahay muraadku maaha lakiin waxaa laga tilmaamayaa yacnii ka khilaafay cudrigu u khilaafay waa maxay walow sida uu maray ha noqotaba khayra sawaab midaan sawaabba ahayn ila gayri dalika mima yatasicu alqawlu fiih loo idaafeeyo lagu daro ashyaada qaaraan ahayn oo kale lagu daro oo ka mida waxyaalaha hadalka laga hadlayaa u ballaadhanaya masaa'il fara badan baa soo gelaysa qadarka uu sheegayna waa tusaale uu tusaaleeyey weeye ee ma aha inuu xasri uga jeedo yacni masaa'il badan baa soo gelaysa fa inna shatra usuuli ilfiqhi maxaa yeelay usuulu fiqiga barhkii tadkhulu masaa'il alkhilaafi minhu waxay soo gelaysaa masaa'isha khilaafka ee usuul fiqigaa ka midii fii hada alqismi qaybtan bay soo gelaysa in midba si u qabo qaacidada ama asalku inay tahy dabeedna sidii buu ugu camal siinayaa markay axaadiistii u timaaddo sidiibuu ugu dhaqmaya sidii ayuu ugu dhaqmaya sidiibuu ugu camal gelinaya wain kaanat ilusuulu lmujaradatu lam tuxit bijamiici dalaalaati almukhtalafi fiiha haba ahaato usuusha markaa mujaradka ah ee culumta kale laga madhnaysiiyey lam tuxid midaan koobin bijamiici dalaalaati noocyada dalaalaadka dhammaantood noocyadaa dalaalaadku almukhtalafi fiiha laysku khilaafsan yahay wa tadkhulu fiihi waxaa soo gelaysa afraadu ajnaasi dalaalaat yacni tusitaanada noocyadooda midhmidhkoodaa soo gelaya yacani nooc walba waxbaa ka farcamaya hal hiya min dalika aljinsi nooca miyay ka mid tahay am laa mise kama mid aha mislu an yactiqida waa sida inuu ictiqaadiyo rumeeyo ana hada lafda lafdigan almucayana gaarka ahi mujmalun mujmal inuu yaho kale waa inuu ictiqaadiyo bian yakuuna waa inuu ahaado kale mushtarakan mid waxaweeye marka mushtaraka oo waxaweeye lafdigan macnayaal kala duwane ay wadaagaan oo dalaalata tucayinu axada macnayayh oo dalaalo cayimaysa ama sheegaysa labada macno mid ka mida aan la haynin oo aynay wehelin aw hayra daalika ama inuu yahay taas waxaan ahayn yani inuu markaa yahay yani waxaweeye kan halkan wuxuu sheegay inuu mushtarak yahay wuxuu kaloo dee mujmal ku noqon karaa siyaalo kaloo aan mushtaraknimo ahayn ayuu ku noqon karaa mujmal markaa ku noqon karaa masalano kale mid baa wuxuu yahay lafdigu wuxuu yahay xaqiiqa luqawi ah araygan baa wuxuu leeyahay xaqiiqa luqawiya wuxuu kaloo leeyahay majaaz haalib noqday oo xaqiiqadii ka adkaado xagga isticmaalkaba uga batay marka eraygaa la sheego la itlaaqo waxaa qalbiga ku soo horraandhacaya oo niyadda marka waxawe marka hore ku soo horraandhacaya macnihii majaaziga ahaa waayo waa majaaz haalib noqday ya marka mushtaragii ma aha laakiin ijmaalku xagguu uga yimi ijmaalku wuxuu uga yimi xaqiiqaduna asalkii bay fadhidaa majaaskina waa haalib noqdo isticmaalku uga batay marka isagaaba ka caansanba isaga ayaaba ka caansanba ta noocaasoo kale dee fuqahadu waa isku khilaafaan yani kee baa la qadimaya waxayuma qasdulmajaazi qad halab tacyiinuhu lada alqaraafi muntakhab hadda maaragtaa majaasku markuu haalib noqdo oo xaqiiqadii ka gaalib noqdo isticmaalkii uga fara bato inuu isagu mutacayin yahoo lagu xambaarayo la hormarinayo qaraafi agtiisa qowlkaasaabaa la doortay ya wa madhabu nucmaani caksu maa madaa abu xaniifana wuxuu qabaa lidkeeda oo wuxuu leeyahay may xaqiiqadii asalka ahayd baa biictibaaril asli lagu hormarinaya walqowlu bilijmaali fiihi murtadaa in la yidhaahdo waa mujmal oo qariino kala cayintu u baahan yahay waa la doortay culamo badan agtooda marka muxuu soo naqliyey saddex madhab madhable waxaa la qadimayaa majaaskaa haalib noqday xaqiiqada ka adkaaday ya waayo xaqiiqadii dee waa tan niyada laga soo horraandhacayo qalbiga yacni markaa macnahani ku soo horraandhacayo maskaxda macnahan baa ku soo horraandhacay marka idan isagaa muqadama iyo maye asalkiibaa la qadimayaayo in alasl fi lkalaami alxaqiiqa oo majaaska ay ahayd mid muqadam ka ah tiibaa la istisxaabaya xaqiiqanimadii haddama aragta kanna xaqiiqo wuxuu ku noqday xaqiiqa curfiyu dib ka noqday xaqiiqa curfiya ayuu dib ka noqday culamada qaar waxay haen labadii mujmal bay taho mid waliba gees buu raajix ku yahay geesna marjuux buu ku yahay xaqiiqadii haddii la eego biictibaar alasli bay raajixa ku tahay xaggii isticmaalkeedii inuu yaraado qaliil noqdayna xaggan oo majaasku ka isticmaal batayna xaggaasna marjuux bay ka tahay majaaskiina inuu qaalib noqdo xagga isticmaalka ku batay xagga raajix buu ka yahay xagga inuu majaaz yaho markaa wadci haani uu yahay dhigaal labaadna xaggaana marjuux buu ka yahay ya hadda ma aragtaa waa mujmal bay leeyihin culamada qaarkood marka mujmalmadi mar waxay ku imanaysaa xagga labada markaa eraygu inuu mushtarak yahay mushtarak muxuu ku dhacaa waa laba macne ama ka badan oo intuba xaqiiqe ay yihiin ya oo mid walba dhigaalkii koowaad sidaa loo dhigay ayuu leeyihi yani waa sidaa erayga qur'i ama qar'i xaydkana waa la yidhahdaa daahirnimadana waa la yidhahdaa midna majaaz ma aha mid waliba oo cala sabiil xaqiiqa xaqiiqa ahaan baa saa loogu iطlaaqaa marka waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu maxaa lagu xambaari ma saddex xayd baa lagu xambaari mise saddex daahirnimaa lagu xambaari lafdigu waa mushtarak addamaarta marka mujmal buu ku yahay wuxuu u baahan yahay wax kaloo kala cayima in adilo kale loo raadiyo u baahan yahay adilo kale in loo raadiyo ayuu markaa u baahan yahay calaa kulli xaal nooca sababtan toddobaad waxay tahay waa xaggii dalaalada inuu is yidhaahdo macnaha ku tusin maayo qaacidada ama usuushaa ayaa daafacaysa dabeedna uu diido in sidan lagu xambaaro macno kaleu ku xambaaraya macno kale ayuu ku xambaaraya kii horena farqiga udhexeeya wuxuu yahay uu kaga duwan yahay kan wuxuu leeyahay dalaaladii waan garanayaa laakiin waa dalaalo aan saxiixo ahayn oo sidaa in lagu xambaaraa sax noqon dalaaladii waa garanayaa laakiin wuxuu u diidayaa dalaalada in lagu xambaaro wuxuu leeyahay wax diidaya ayaan hayaa sidaas aawadeed buu u diidaya kii horena dalaaladaaba ka qarsoontay oo ishkaal ka gala ya markay dalaalada soo caddaan weyday dabeed markaa adilo kale u raadsaday masaladan wa haakada marka way isku dhow yihiin laakiin farqiga noocaasa ayaa u dhexeeya masalan cala sabiil mithaal majaaska haalib noqday haddii baab kale aynu ka tusaalayno aan xaggan hadda ahayn fiqhiyaadka masaa'isha cilmiga ku saabsan in la aqoonsanaayo nusuusta waxaa ku soo arooray maalan inii mutawafiika wa raaficuka ilay ciise inuu ilaahay ku yidhi anaa ku ofsanaya tawafigana wuxuu leeyahay macno xaqiiqi ah oo xaqiiqa luqawiya ah waakhdu shay waafiyan shaygoo dhammaystiran in la qaado marka jasadan wa ruuxan in la wada qaadaa waxay noqonaysaa xaqiiqa luqawiya in ruuxda keliya la qabto ruuxda keliya la qaadaana waxay noqonaysaa majaas khaalib noqday ayay noqonaysa hadda tawafi marka la itlaaqo macnahaasaa mutabaadilo soo degdegaay macnahaas ayaa markaa soo degdegay marka naskan ma waxaa lagu xambaarayaa iyo adilada la midka ah ma xaqiiqadii luqawiga ahayd baa lagu xambaarayaa mise waxaa lagu xambaarayaa majaaska khaalibka noqday oo ah geeridii in ciise marka waxa weeye la oofsanayo bimacnaa uu dhiman doono oo nafta laga qabanayo mise waxaa lagu xambaarayaa jasadkiiyo oo isla jira in isagoo waafi oo dhammaystiran sidaa loo qaaday waxay ku dhisan tahay marka waxa weyn yani qaacidadan culammadu waxay ka yeeleen waayah sidaa ahlu sunna waljamaaca qabaan waa garanaysaan ciise bnu maryam waa nool yahay waana la rafciyo samaawaadkaa la geeyey akhiru zamaankana waa soo degayaa dajaalna waa dilayaa mana dhiman ini mutawafiikana mutacayinu ma aha ilaaba ilaa nafka qabashadii yacni mid markaa mutacayin u ah maaha waxay aqbali kartaa macnayaal kale haddii xataa la yidhaha mutacayin bay u tahayna waawu baa la ysugu cadfay kollayba wakhtiina waa wakhti aakhiru zamaanka ana dee nafta waa laga qaban doonaa oo nolosha ku waari maayo marka waxa weeye wa raaficuka ilay waaw baa la ysugu cadfo waa limutlaqi iljamci faa'iidayn maayo in waxa weeye rafciga la rafcinaayey in markaa geerii ka horreysay oo horteed markaa waxa weeye uu geeriyooday lagama qaadanayo yacni lagama qaadanayo oo waxa waxaweye markii la rafcinayay inuu marka meyd ahaa yani miday markaa daliil u tahay maaha laakiin waxaynu tusaalaynaynaa si masaaisha loo fahmo maxamed amiin shinqiidina kitaabkiisa adaa ulbayaanka waa kaga hadlay waxaan filayaa mawdicu aadka ugu bastinaya inay tahay wa inahu la cilmu lisaaca falyuraajac asabab thamin sababta sideedaad ictiqaaduhu ana tilka dalaalata qad caaradahaa sababta sideedaad waxay tahay waa rumaynta uu rumeeyo anna tilka dalaalata in tusintaasi qad caaradahaa u caaridoo ka hor yimi maa dalla wax ku tusinaya calaa annaha laysat muraada wax ku tusinaya inaan looga jeedin iyada misla mucaaradati alcaami bikhaasin waa sida caamkii in lagu caarido oo laga hor keeno daliil khaas ah aw ilmutlaqi ama mutlaqi la caarido wa bimuqayadin mid wax lagu qayday yacni laga hor keeno aw ilamri almutlaqi ama amarkii mutlaqa ahaa la caarido oo laga hor keeno bima yanfi alwujuub wax waajibnimada diidaya ee laga hor keeno oo la yidhaha amarkan mutlaqa ah ee bimacnaa qaraa'intii ka sii daysana ka maran waajibnimo kuma tusinayo kale la yidhahdo aw ilxaqiiqati ama xaqiiqadii laga hor keeno bima yadullu cala almajaaz wax majaasku tusinaya laga hor keeno ila anwaaci almucaaradaat yacni marka noocyada kale mucaaradaadka lagu daro oo loo idaafeeyo wa huwa baabun waasicun aydan waa baab ballaaran fa ina tacaaruda dalaalaati alaqwaal waayo hadalladu waxay ku tusinayaan inay iscaaridaan dalaalaadkooda iscaaridaan iyo wa tarjiixa bacdiha calaa bacdin qaarkood in qaarka kale laga arjaxaa baxrun khidamun waa bad marka waxa weye weyn weeye waa bad weyn oo biyo badan oo kale ka dhiganta khidamman waxaa loo isticmaalaa eh, baddu markay badweyn taho biyo badan tahay baa loo isticmaalaa eh, khadmun waxaa la yidhahdaa marka cantuugada qofku afka aad wax ugu cantuugo afka ilkaho dhan marka wax ku cunayo yani waxa ku calaalinayo waxay yidhahaan qadmi iyo khadmi baa kala jira alqadmu waxa weeye waa alaklu biatraafi alasnaan yar in la goosto marba haddama aragta khadmigana waxa weeye dee afkii in la buuxiyo cantuugo yacni markaa la cantuugo maahmaahbaa bay ka dhigaan carabta ay ku maamaahaan bilqadmi yudraku alkhadmu yacni in inta yare la cunayaa lagu gaadhaa wax weyn in la cuno yacni saasoo kale ay yidhahdeen marka khidaman waxaa loo jeedaa waa bad markaa badweyn oo biyo badan yacni saasoo kale ka dhiganta atashbiih baliiq sababtanna waxay ku saabsan tahay waa inuu marka mucaarado sameeyo oo yacni marka caamkii khaas ka hor keeno mutlaqii muqayad ka hor keeno amarkii mutlaqa ahaa ka hor keeno wax marka waajibnimaha diidaya xaqiiqadii ka hor keeno majaaz yacni mucaaradaad baab la yidhahdaa jira marka waxay u baahan tahay ashyaadaasi tarjiixaad in la kala arjaxo oo marka laga hor keeno oo la yidhaahdo xaqiiqa markaad u daliishato la yidhahdo wuxuu aqbali karaa inuu majaaz yahay waayo macno majaazu leeyi dee waxaa lagu daafacayaa yani waxa weeye majaaskii qariino ku tusinaysa haddaynay jirin xaqiiqaduna suuragal tahay xaqiiqadaa la qadimaya mucaaradaadku jawaab bay u baahan yihin marka tarjiixaad bayna u baahan yihin caamkii haddii khaas laga hor keeno la yidhahdo lafdigu wuxuu aqbali karaa inuu khaas yahay dee waxaweye iyadana waa la daafacayaayo waxaa lagu daafacaya wixii la awoodi karo wixii markaa lagu daafici karo inay lafdigani uu yahay lafdi cumuumka loo dhigay yacni saas inuu yahay hadda cumuumkaa wax ka leexiyona aan lahayn ama mutlaqii marka waxa weye muqayad lagu caarido muqayad yani lagu caarido ama amarkii wax markaa wujuubka nafinaya lagu caarido laga horkeeno keeno waxa weye mucaaradadii mar waxay noqonaysaa mucaarada saxiixa marna waxay noqonaysaa mucaarada hayr saxiixay noqonaysa marka mucaaradii hadday hayru saxiixa tahay waa la daafacaya calaa kulli xaal taas waxaway ashyaa badan ayaa markaa ka imanaya tii haddeer aynu sheegaynoo kale ayaa markaa soo gelaysa marka la odhanaayo masalan laa nikaaxa ilaa biwaliyin yacni marka loo dariishado sixadii baa waxaa laga horkeenayaa in la yidhaahdo kamaal in looga jeeday aqbali karta ya waxaa lagu daafacaya laga jawaabayaa sixada iyo kamaalka waxaa horreeya sixada waxay kaga jawaabayaan odhanayaan dee waxa weeye sida kamaalku u yahay baa sixaduna majaaz u tahay dee xaqiiqo ma joogno labadeennuba laba majaaz baynu joognaa laba majaaz ayaynu joognaa waayo nikaaxa marka la nafinaayo daatadii nikaaxu way dhacday marka daatadii lama nafyin waa daatadii waad ka tagtoo nikaax waa dhacay sixaad u guurtay sixadiina waa majaaz anna majaaz baan u guuro kamaal ah maxaad igu haysataa waxaa laga jawaabayaa laba jawaabood aljawaab alawal waa in la yidhaahdo ma sallimaayo in waxa weeye markaa majaaz ay tahay waayo nikaaxa sharciga lagu nafinaya ma aha nikaax luqawi ah waa nikaax sharci ah baa la nafinaya nikaaxa sharciga ah marka la nafiyena dee cadamu sixuu noqonaya inaanu asaxayn nikaax sharciga haddaanu ahayn wuxuu noqonayaa hayru saxiix midaan saxiix ahayn marka waxaanan ku sallimayn marka hore majaazi anigu inaan joogee yacni anigu waxaan joogaa xaqiiqo xaqiiqadii sharciyada ahayd baan jooga alxaqiiqa sharciya xaqiiqaduna waa mutacadido xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya jirta ya xaqiiqadii lugawiga ahayd kuma doodinba markii hore xaqiiqo sharciyaan ku dooday sharciyaad baynu ka hadlayni dee xaqiiqadii baan fadhiyaa asalkana xaqiiqada horraysa taasi waa jawaab jawaab uh, kale waxay tahay waa in la yidhahdo haddaan sallimo inaan majaaz joogo adna majaaz aada joogto adigu waadba qirsantay inaad majaaz joogtay haddaabaan kuu sallimo laga soo qaado sidaas labadeenna majaaz maba sinnaba haddii saa laga soo qaado fardan wa taqdiirin waayo marka xaqiiqa suuro geli weydo waxaa loo guuraa uh, majaazka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal yacni marka xaqiiqadu asalku waa xaqiiqada waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal marka asalku uu mustaxiil noqdo bimacnaa xaqiiqadu mustaxiilo noqoto lagu xambaari kari waayo xaqiiqadii yuntaqal waa la guurayaa ila almajaazi aw liaqraba xasal waxaa loo guurayaa macnaha majaaziga ah baa loo guuraya hadduu mid quraya macnaha majaazigaa loo guuraya hadduu mid aw liaqraba xasal ama majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa loo guuriyey dee majaaska xaqiiqada u dhowna sixa iyo kamaal waa iyama la shaka waa inuu markaa sixada yahay marka waa in sixada loo intiqaalo ayay noqonaysa waa yahay asaabu taasic sababta sagaalaad ictiqaaduhu ana alxadiisa mucaaradun bima yadullu cala dacfihi aw naskhihi aw ta'wiilih sababta sagaalaad ee caalimku oo xadiis u khilaafaa waxay tahay ictiqaaduhu waa inuu ictiqaadiyo oo u rumeeyo ana alxadiisa mucaaradun xadiiska in lagu caarido laga hor keenay bimaa yadullu wax ku tusinaya calaa dacfihi daciifnimadiisa ku tusinaya aw naskhihi ama nasakhaadiisa ku tusinaya aw ta'wiilihi ama ta'wiilkiisa macno daahirka khilaafsan loo awilaayo loo leexinayo wax ku tusinaya in lagu caarido laga horkeenay keenay inuu sidaa rumaysan yahay in kaana qaabila lita'wiil hadduu markaa xadiisku yahay mid aqbalaya ta'wiil aqbalaya in lagu awilo bima yasluxu wax u suubamaya an yakuuna inuu noqdo mucaaridan mid caaridaya marka waxaa xadiiska bilitifaaq yacni xaaluu iswaafaqsanaan ku dheehan yahay ayuu caaridaya mid sidaa u suubamaya in lagaga leexiyo daahirkiisa oo lagu awilo sababtiisa mithlu aayatin waa sida aayadoo kale aw xadiisin aakhara ama xadiis kale weeye aw mithlu ijmaacin waa sida ijmaac oo kale weeye wa hada nawcaan kanna waa laba nooc axaduhuma an yactaqida ana hada almucaaridu raajixun fi ljumla midkoodu wuxuu yahay waa inuu ictiqaadiyo anna hada almucaarida in daliilkan mucaaridkee caariday raajixun inuu miisaan leeyahay fi ljumlati duuduub ahaan oo isagu miisaan badan yahay fayatacayanu axadu alhalaathati min gayri tacyiini waaxidin minha waxaa markaa mutacayin noqonaya oo caynoobaya ilaaba ilaa in isaga lagu xambaaro axad ihalaasati saddexa lagu soo sheegay mid ahaan inuu ama daciif yahay ama mansuukh yahay ama mu'awal yahay waa dacfigii iyo naskii iyo ta'wiilkii saddexdaa mid ka mida ayaa laazim noqonaya inuu markaa lagu xambaaro min ghayri tacyiini waaxidin minha iyadoo mid ka mida aanu markaa isagu cayimin wuxuu ihi xadiiskanaad deliishanayso deliilkaasaa ka hor imanaya ama aayad baa ka hor imanaysa ama xadiis kaleoo saxiixa ka hor imanaya ama ijmaac baa ka hor imanaya mar haddii markaa waxa weeye uu mucaarad yahay oo adiladaasi ka hor timina waxay noqonaysaa yacni waxa weeye inuu markaa lagu xambaaro ama inuu daciif yahay ama inuu mansuukh yahay ama inuu muawal yahay ama inuu mu'awal yahay lagu xambaaro waa yahay saddexdaa midunbuu ku dhici wa taaratan marna yucayinu axadahumaa midkood buu marna cayimaya mar mid cayimi maayo wuxuu leeya intaa mid buu dhex yaalla adigu kaa doonta ku xambaar marna mid buu cayimaya wa taaratan yucayinu axadaha wa taaratan marna yucayinu wuxuu cayimayaa caalimkaasi axadahaa saddexdaa mid ka midu cayimaya wuxuu ku cayimayaa bian yactaqida ba'daas waa taswiir inuu ictiqaadiyo annahu mansuukhun xadiisku inuu mansuukh yahay aw annahu mu'awalun ama inuu mu'awal yahay inuu ictiqaadiyo kale ayuu ku cayimaya uma qad yaqladu intaa dabadeed waxa dhacda inuu ku qaldamo fi naskhi nasakhaada oo isagoo mansuukh aanu ahayn uu yidhahdo waa mansuukh oo fa yactaqidu wuxuu ictiqaadinayaa almuta'akhira kii dambeeyuu mutaqadiman inuu horreeyey uu ictiqaadinaya u rumaynaya yani waaba cagsinayaayo kii markaa dambeeyuu wuxuu moodayaa inuu horreeyey kii horreeyeyna wuxuu moodaya inuu dambeeyey marka naskii waa dabagediyaya naski meesha waaba jiraabe waaba dabagediyayaa waaba ka iman karaabe waqad yakladu fi ta'wiil waxaa dhici karta inuu ku qaldamo ta'wiilka bian yaxmila alxadiisa wuxuu ugu qaldamayaa sida inuu ku xambaaro xadiiska calaa maa laa yaxtamiluhu lafdu waxaanu lafdigiisu aqbalayn in lagu xambaaro aanu aqbalayn inuu ku xambaaro aw hunaaka maa yadfacuhu ama halkaa uu ku sugan yahay wax diidaya macnaha in lagu xambaaraa ma suuragal ahoo wax diidayaa jira ama asaalatanba in lagu xambaaraa maba dhici kartaba ama way dhici kari lahaydee waxbaa u diiday oo meesha ku sugan wa caaradahu min xaysu aljumla hadduu caarido marka waxa sida min xaysu aljumlati xagga duuduubka hadduu markaa caarido ka hor yimaadaba faqad laa yakunu dalika almucaaridu daallan faqad laa yakuunu waxaa dhici karta inaanu noqonin daalika almucaaridu mucaaridkaasi daallan mid ku tusinaya inuu ilaaba ilaa mu'awal yahay mid ku tusinaya inaanu noqon baa dhici karta waqad laa yakuunu alxadiisu almucaaridu fii quwati alwali isnaadan aw matnan waxaa kaloo dhici karta inaanu noqon xadiiska caariday fii quwati alwali xadiiska hore awooddiisoo kale ama xooggiisoo kale inaanu markaa la xoog ahayn aanu la awood ahayn yaa isnaadan xagga sanadka aw matnan ama xagga matniga inaanu la quwo ahayn baa laga yaabaa oo axaadiis iyagoo ka siman xagga markaa xujaysadka la xujaysanayo mid waliba saalix u yahay bay kala xoog badan yihiin mid baa saxiix ah saxiixun lidaatihi ah mid baa waxa weeye xasan markaa ah xasanun lidaati mid baa ah saxiixun lighayri mid baa aha xasanun lighayri dee xadiis waa maraatib kuwa xataa saxiixa ahi isku wada martabo ma aha midba acla sixa ku sugan midbaa duuna daalika ah haddamaaragta midbaa waxaa laga yaabaa yacni markaa inuu cillo ka maran yahay aan wax cillo ah xataa cillo aan qaadixa ahayn xataa ma leh midna waxaa laga yaabaa cillo yar oo hayru qaadixa ah inuu leeyihi axaadiista marka waxa weeye saxiixaynkoo kale lagu qabsaday haalibkoodu cilalku waxay yidhahdeen culammadu waa hayru qaadixa ya wintaqaduu calayhima yasiira fakam taraa naxwahuma nasiira waa ka odhanaaya suyuudi yacni in yar bay culammadu ku intiqaadeen daara qudni wahayru ay ku intiqaadeen axaadiista saxiixaynka fara badanaa inta u nusraynaysa u gargaaraysa marka waxay yidhaahdeen badanka cilalkaasi waa khayru qaadixa waa cilal aan waxba dhaawacayn marka asaaniddii waa kala xoog badanta wa kadalika mutuunta laftoodu waa kala xoog badanta matnibaa waxaa laga yaabaa intaasoo dariiqoo saxiixa inuu leeyahy oo midna casiis yahay midna hariib yahay baa dhici karta ama midna mashhuur yahay ama mustafiid yahay midna waxa weeye u yahay yani markaa hariib fardiya u yahay ayaa dhici karta dee kala quwo badan matniga intaasoo sanadoo kala duwan oo saxiixa leh iyo matniga sanad keliya leh waa kala awood badan yihiin waa kala xoog badan yihiin ya tarjiixa marka la kala arjaxayana dee haddii tarjiix loo baahdo waxaa laga eegayaa wax kasta oo daniga khaalib yeela gees wixii miisaan badnaysiiyaa wuxuu noqonayaa sabab murajix ya qudbu raxaaha quwat lmadinna fahiya ladaa tacaarudin ma'inna yacni tarjiixaadka marka laga hadlayo culimmadu waxay yidhahdaan tarjiixaadku waa baxrun laa saaxila lahu waa bad waxa weeye badweyn aan gun lahayn weeye wax soo oodmayo tiro mucayana le maaha yaa daabit bay laakiin culammadu u sheegaan qudbu raxaaha quwat lmadinna yacni waxa tarjiix oo dhami ku wareegayaa waxay tahay waxa malaha haalib yeela malihii waxa haalib yeela leeya fahiya ladaa tacaarudin ma'inna markay iscaaridaan agteeda waa calaamad tarjiix faa'iidaynaysa mar baa la ysu eegaya xataa markaysa ruwaadda marka laisu eegayo siday u kala dabdiga badan yihiin siday u kala xifdiga badan yihiin siday marka waxa weeye yani markaa umuuro badan baa loo eegaya hadduu midna waxa weeye taxamulay isagoo qaangaada midna isagoo sagiir ah waxaa la qadimayaa ka qaangaadhnimo ku taxamula hadda marka hore qaangaadhnimo looma shartiyo in lagu taxamule baa loo shardiyaa xadiiska markuu gudanayo werinayo oo laga warinayo waa inuu noqdaa markaysagaa kamaalkii mid ku sugan oo yacni muslim ah oo cadli ah oo baalig ah oo caaqil ah oo marka waxaa yani markaa sidaa waa inuu yahay mid baa waxaa laga yaabaa fii xaali kufrihi inuu wax taxamulay oo markaa xambaaray fii xaali islaamihina gutay marka la xambaaraya kee kamaal badnaa kii kamaalka badnaa waxa weye waa calaamad tarjiix keensanaysa mid baa sakiirnimo ku taxamulay isagoo sakiir ahoo markaa aan qaangaadh ahay laakiin wuxuu gutay xadiiskaoo weriyey isagoo baaliqa ah. mid baa isagoo weyn dee taxamulay ya oo baaliqa ah. marka isagaa ka kamaal badnaa isaga waa in la qadimaa mid baa qisadu khusaysay midna ma khusayna ajnabigu ka aha maqal bay ku ahay ya waxaa la qadimayaa ka waxa weeye markaa isaga dee ay khusaysay calaa kulli xaal tarjiixaadku waa markaysa waxa bad ballaaran weeye waa kii horeba kuu soo yii wa tarjiixa bacdiha cala bacdin baxrun khidamun waa kii hore kuu soo yidhi marka wuxuu yidhi watajii'u huna alasbaabu almutaqadimatu wagayruha fi alxadiisi alawal waxaa imanaysa asbaabtii soo hormartay meelaha qaarkood xoogaa waa isku noqnoqonayaan iyo waghayruhaa asbaabo kaleba way imanayaan fi alxadiisi alawali xadiiska hore ay ku imanayaan xadiiska hore bay ku imanayaan oo ku aroorayaan walijmaacu almuddacaa fi alghaalibi inama huwa cadamu alcilmi bilmukhaalif masale kaloo halkan inoo sheegayaa sheikhu wuxuu hi ijmaaca la sheegtaa sida haalibkee tirada badan leh wuxuu noqdaa inaan mukhaalif la ogeyn sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah sababta sagaalaad ee keensanaysa caalimiinu khilaafo ama imaamu khilaafo xadiis axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a waxa weeyaan inuu isyidhi yidhi xadiiskaa waxaa caariday daliilku tusinaaya inuu ama daciif yahay ama inuu mansuukh yahay ama inuu mu'awal yahay taa dambe shartuu ku xidho wuxuu ihi in kaana qaabilan lita'wiil mar walba maaha ee waa hadduu ta'wiil aqbalayo waxa baxday haddaanu ta'wiil aqbalay waxa baxday haddaanu ta'wiil aqbalay oo markaa labada kala u hadhaya hadduu markaa ta'wiil aqbalaayo ou is yidhaahdo waxa lagu caariday wax markaa u suubami kara inuu mucaarid noqdo inuu mucaarid noqon karana marka hore laysla ogolyahay oo daliilnimadiisa laysla ogolyahay inuu xadiis caaridi karo waa sida aayad qur'aana waa sida xadiis kaleo saxiixa waa sida waxaweeye ijmaac intaa mid walba inuu xadiis caaridi karo waa laysla ogolyahay inuu xadiis caaridi karo waa laysla ogolyahay hadduu qiyaasoo kale noqdo qiyaas dee ma caaridi karo xadiis laa qiyaasa maca annasi saas aawadeed wuu reebay waa inuu yahay bimaa yasluxu an yakuuna mucaaridan bilitifaaq marka markuu is yidhi waxa weeye waxaa caariday daliil kalaa caariday daliilkaa kalena wuxuu keensanayaa maadaamauu caariday saddexdaa mid ahaan ama xadiiskan baan saxiix ahayn ama hadduu saxiix yahay ama waa mansuukh ama waa mu'awal wax kalema dhaqna markuu weliba caynkaa leeyahay laba noocbu haddana usii kala qaaday Eh, wuxuu u ictiqaadsan yahay weliba mucaaridkaasi inuu raajix yahay oo ka miisaan badan yahay marka daliil daliil caarido dee labada daliil iscaariday mar waxaa dhici karta in waxa weeye yacni kan horeba markaa inuu raajix yaha dhici karta marna waxaa dhici karta inuu marjuux yaho ka kale arjax ka yahay marka ka lagu caaridayaa waa inuu yahay weliba miduu markaa u qabo inuu ka miisaan badan yahay kan aayad qur'aana haddii ay tahay inay xagga sugnaanshaha ka miisaan badan tahay waa garanaynaa laakiin waxaa soo hadhay xagga dalaalada iyo tusinta dalaalada kee markaa waxa weeye miisaan badan oo masaladii aayaddii haddii aynay masaladii sariix ku ahayn xadiiskuna sariix ku yahay aayaddu xagga subuudka ayay markaa ka xoog badan tahay xadiiska laakiin xagga tusinta kama xoog badnaa waayo xadiiskii masalada wuxuu ku yahay sariix waa ku cad yahay laa yaxtamil macnan aakhar aayaddiina sariix ma aha oo xamaalu awjuh wejiyo kala duwan bay aqbali karta idan taasoo kale marka waxa weye ma noqonayso inay xaggii dalaalada kaga arjaxsantay noqonayso waa inuu u qabaa inuu shaygaa caariday uu leeyahay waa ka arjaxsan yahay oo waa kaga miisaan badan yahay weliba xagga dalaalada haddii asalka sugnaanshaha yacni meesha ay timaaddo yani waxa weye xagga dalaalada waa inuu ka miisaan bataa amaba cala aqali hadday aayad noqoto la sinantaa waxay yidhaahdaan almucaarid almuqaawim bay ka cabiraan culamada qaarkood kullu mucaarid inuu keensado arrinkan maaha mucaaridkaasi waa inuu yahay ama mid raajixa ama mid musaawiya waa inuu yahay labada mid waa inuu noqonaya haddaanu raajix iyo musaawi midnaba ahayn dee mucaaradadiisu waxba tari mayso waxaa la odhanayaa haddiiba la kulmi kari waayo kanaa dee arjaxo kanaa la raacaya marka markuu u qabo isagu u ictiqaadsan yahay caalimkani inuu mucaaridkaasi arjax ka yahay wuxuu odhanayaa saddexda mid baa tacayunaysa ama inuu daciif yahay xadiisku ama inuu markaa mansuukh yahay ama inuu mu'awal yaho daahirkiisa laga leexinaayo macno kale lagu awilayo saddexdaa mid marna waxaaba dhici karta inuu cayimo oo yidhahdo markaa sidaasay tahay oo yidhahdo waa mansuukh ama u yidhahdo waa mu'awal daciifnimadii hadda wuxuu u reebay haddii waxaweye uu daciif noqdo dee waxaweye mucaaradaba kama dhaxayso bayna saxiixi waadaciif saxiix iyo daciif way iscaarideen meesha ma taal ya dee uma beegtoomi karo wuxuu noqonayaa inaanu wax ka soo qaad lahayn hadduu yidhahdo haddaba waa mansuukh waxaa dhici karta naskii inuu ku qaldamo oo dee aanu sugi karin labadu inay kala dembeeyeenoo ama kala dambeeyey aanu caddayn karin taa ma tilmaamin sheikhu laakiin waa iman kartaa ama kii dambeeyaa dhici karta inuu ka dhigo inuu horreeyo ka kala dambeeyey amaba waxaa dhici karta inuu markaa waxa weeye isbaatin kari waayo caddayn kari waayo labada daliil inaysaa u kala dembeeyey dee markaa lafteedana waa ka jabaysa labada xaalba waaya taawiilka laftiisa waa ku qaldami karaa oo wuxuu ugu qaldami karaa lafdigu waxaanu aqbali karinba ayaa dhici karta inuu ku xambaaro ama waaba aqbali karaaye waxa markaa meesha ku sugan wax diidaaya in saa lagu xambaaro dee labada xaalba waxay noqonaysaa markaa qalad inuu ku xambaaraa mucaarado kastaana ma faa'iidaynayso inuu markaa waxaway mu'awal noqdo yacni ma faa'iidaynayso waxaa dhici karta inaan isku xoog ahayn waxaa dhici karta inay isku xoog yihiin waxaa dhici karta inuu ku tusin karo marka waxa weeye inuu muawal noqdo waxa dhici karta inaan ku tusin karin yacni suwar baa ka suuragala marka asbaabihii hore baa haddana halkana kusoo soo aroori kara oo ku iman kara waayahay wuxuu u gudbay arrinka ku saabsan ijmaaca sheikhu wuxuu uhi ijmaaca la sheegtaa sida badan ee tirada badan leh ee haalibka ah waxay noqotaa cadamu lcilmi bilmukhaalif buu noqdaa masalada mukhaalif inaan loogeyn ayuu noqdaa caalimkii ayaa aqwaashii culamada ayuu eegayaa dabadeedna markaa waxaa cid sidaa kale tidhi sidaa si khilaafsan cid tidhi waa waaye markaasuu odhanaya masalada waa ijmaac ama wax khilaafi kuma sugna ama hadduu tawarruco wuxuu odhanayaa xalaal mirto laa aclamu fiihi khilaafan wax khilaafa kuma ogi masaladaas saasuu odhanaya waxaana dhici karta markaa waxabay intuu sidaa yidhaahdo inuu ku qaldamo bal hadda isagaa inoo tusaalinaya wuxuu yidhi waqad wajadna min acyaani alculamaai man saaruu ila alqowli biashyaaa mutamasakuhum fiiha cadamu alcilmi bilmukhaalif waxaanu hellay buuhi min acyaani alculamaa culammada khusuusiga gaarka ah qaar ka mid a ah, acyaanta waxaa loo isticmaalaa kuwa weliba sii sheekane gaarka ah baa loo sii isticmaalaya hmm. waxaanu ka hellay buuhi culammada a'immada ah man saaruu qaar noqday ila alqawli orodka ay odhanayaan biashyaaa ashyaa ay odhanayaan ayay markaa ku tageen mutamasakum fiiha waxay cuskanayaane qabsanayaanna ay ku tahay masaa'isha gudahooda cadamu alcilmi bilmukhaalif inaanay cid mukhaalifa inaba ogeyn maca anna daahira aladillati cindahum iyadoo lala qabo daahirka adiladu agtooda yaqtadii khilaafa daalik yaqtadii khilaafa dalik inuu keensanayo sidaa khilaafkeeda keensanayo laakin laa yumkinu alcaalima an yabtadi'a qawlan lam yaclam bihi qaa'ilan ha yeeshee caalimka uma suuragal ahaa inuu bilowdo qawlan odhaah inuu bilowdo uu markaa qowl yidhaahdo qowlkaasoo lam yaclam bihi qaa'ilan cid tidhi aanu ogeyn maca cilmihi inuu ogsoon yahay lala qabo bianna annaasa qad qaaluu khilaafahu dadku inay khilaafkiisa yidhaahdeen inuu ogsoon yahayna lala qabo xataa ina minhum ilaa uu ka mid yahay culammada man yucalliqu alqawla mid hadalka ku xidhaa uu sidaa odhanaayo oo fa yaquulu odhanayo in kaana fi lmas'alati ijmaacun fahuwa axaqu ma tubic haddii mas'alada ijmaac ku sugan yahay wax la raaco isagaa ugu xaqnimo badan oo ugu awlaysan wa ilaa haddaanu wax markaa eh, ijmaaci mas'alada aanu ku sugnaynna falqowlu cindii kada wa kada yacni marka eh, qowlku aniga agtayda wuxuu ka yahay aan odhanayaa eh, sidaa iyo sidaas wadalika milu man yaquulu kaasi wuxuu ahaaday milu man kii oo kaleu ahaaday yaquulu odhanaya laa aclamu axadan ajaaza shahaadat alcabdi ma ogi cid bannaysay addoonka markhaatigiisa wa qabuuluha addoonka markhaatigiisa in la aqbalana maxfuudun can caliyin wa anasin wa shurayxin wa hayrihim radia allahu canhum in markhaatiga addoonka la aqbalaa waxaa laga hayaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdii ka mida iyo taabiciintii qayb ka mida ayaa laga hayaa oo cali waa laga hayaa waa laga xafiday anas ibnu maalikna waa laga hayaa shurayx alqaadina waa laga hayaa cid kaloo aan yaga ahaynna waa laga hayaa cid kaloo aan yaga ahaynna waa laga hayaa asarka yacni ku saabsan anas bukhaari baaba saxiixiisa ku soo aroorinaayay isagoo majsuum ah wa qaala anasun shahaadat lcabdi jaa'izatun ida kaana cadlan ya yacni saasuu u soo aroorinayay asarka ku saabsan shurayx ku saabsan qudhiisa bukhaari baa soo aroorinaya oo jasminaya wa ajaazahu shurayxun jamaacaad kaleo taabiciinta ka mida ah laga soo wariyey oo bukhaari tacliiq ahaan u sheegay oo zuraarat ibnu awfa ka mid yahay oo ibnu siriin ka mid yahay oo xasan albisri ka mid yahay oo ibraahim annakhaci ka mid yahay intaba bukhaari waa soo arooriyey tacliiq ahaan buu ku sheegay tacliiq ahaan ayuu ku sheegay bale anas waxaa laga sheegay inuu yidhi maa calimtu axadan radda shahaadata alcabdi ma ogi cid diidday markhaatiga addoonka cid diiday mooge haddana maca daalik yacni waxaa yidhi laa aclamu axadan ajaaza shahaadata alcabdi maalik bnu anas baa yidhi alimaam imaam maalik ayaa yidhi markaa shahaadada addoonka cid bannaysay ma ogi wa yaquulu waxaa kaloo sidaas ahaaday ka odhanayoo kale ajmacuu waxay isku waafaqeen culammadu cala ana almuctaqa bacduhu in kii qayb ka mida isaga la xoreeyey laa yarisu inaanu waxba dhaxlayn bay isku waafaqeen hadalkanna waxaa laga sheegay shaafici ayaa laga sheegay muxaqiquna wuxuu u nisbeeyey xaawiga maarwardi inuu soo naqlinaayo wa tawriisuhu maxfuudun can caliyin wabni mascuudin in la dhaxal siinayo addoonkii qayb ka mida la xoreeyey qaybna weli addoon ka ay tahay qaybna waa xorowday oo waa la xoreeyey qaybna addoonnimadii bay ku baaqi tahay in la dhaxal siinayaana waxay ka soo aroortay can caliyin cali bay ka soo aroortay iyo wabni mascuudin cabdullahi bn mascuud labadaba waa laga soo weriyey waxay yidhaahdeen qadarka xoroobay ayuu wax ku dhaxlayaa qadarkaas dhaxal dhammaystiran dhaxli maayo waa la kala qaybinayaa inta xorowday iyo inta markaa addoonnimada ah dabeedna markaa qadarkaas la xoreeyey nisbadeedu wax ku dhaxlayaa haddii nus uu xor yahay yacni markaa dhaxalkiisu wuxuu noqonayaa nus nasiibku heli lahaa nuskii baa la siinaya haddii ulus la xoreeyo oo la saddex meelood oo meel ahaan ayaad xor tahay waxay noqonaysaa dhaxalka nasiibku helayay ulus baa la siinaya wa fiihi xadiisun xasanun can inabiy sala allahu aleyh wasalam waxaana laga hayaa oo masaladaa ku sugan xadiis xasan ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo sunanada qaarkood ay soo wariyeen oo abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim iyo ay soo wariyeen ida asaaba almukaatabu xaddan aw miiraasan warisa bixisaabi maa cataqa minhu wuxuu markaa hadduu xad haleelo ama markaa dhaxal uu haleelo kii mukaatabkaa eh, mukaatabada lala qortay warisa wuxuu dhaxlayaa bixisaabi maa cataqa minhu qadarka ka xoroobay ayuu wax ku dhaxlaya marka xadiiskana waa loo hayaa wa yaquulu aakharu mid kale wuxuu leeyahay laa aclamu ma ogi axadan awjaba asalaata cala anabiy sala allahu aleyh wasalam cid waajibisay salliga nebiga lagu salinayo calayhi salaatu wasalaam cid waajibisay ma hayo fi salaati salaadda gudaheeda cid waajibisay ma hayo bimacnaa cid shaafici ka horraysay oo salaadda nebiga lagu salinayo calayhi salaatu wasalaam waajib ka dhigtay ama rukni ka dhigtay ma hayo bacdu culamaa baa ku tashniiciyey masalada shaafici oo yidhi ijmaac buu khilaafay waayo axad uga horreeyey ma jiro bacdi baasaa yidhi laakiin culamada qaarkood baa daafacay waxaanay caddeeyeen in waxa weeye looga horreeyey oo saxaabe iyo taabiciinba uga horraysay inay jiraan wa iijaabuha maxfuudun can abi jacfarin albaaqiri waajibinta la waajibinayo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda gudaheeda lagu waajibinayaana waa mid laga xafido laga hayo abi jacfar albaaqir yacni maxamed albaaqir baa laga hayaa jacfar asaadiq dhalay maxamed ibnu cali ibni xusein ibnu cali ibni abi aalib baaqirna waxaa loo yidhi liannahu baqara alcilmay yidhahdeen cilmigu kala dhambala yani waa cilmi badnaa baa loo jeeda adigu calaa kulli xaal saxaabada waa laga soo wariyey bacdii saxaabada ka mid a ah. oo cabdullahi bn mascuud wakhayruhu ka mid yihiin ilaa laba saxaabi kolley waa sheegeen abi mascuud albadri waa sheegeen ibn mascuud cabdullahi ibn mascuudna waa sheegeen saxaabi saddexaadna waa sheegeen jamaaca taabiciinta ka midana waa laga sheegay oo shacbi ka mid yahay oo maxamed albaaqir ka mid yahay yacni markaa jamacba markaa laga sheegay marka masalada waa looga horreeyey masalada wuxuu kaga hadlaa jalaa'u alafhaam fi asalaati cala khayr alanaam ayuu callaamat ibnulqayim kaga hadlaa alcallaamat ibnulqayim ayuu kaga hadlaa waxaan odhanayaa ijmaacu khilaafay ma jirto waana looga horreeyey waana tirinaya cidda uga horraysay waxaan odhanayaa waa min maxaasini madhabi madhabkiisu waxyaaluhu ku wanaagsan yaha bayba ka mid tahayba keligiina ma ahae dee kale qudhooda cid waafaqsani waa jirtaa waayo imaam axmed qudhiisu laba riwaayo uu leeyahay riwaayo shaafici waafaqayaa jirto salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam salaadda gudaheeda uu ku waajibinay ou leeyahay ruuxaan ku sallinay salaad male riwaayo can imaam axmed marka taasna waa saas wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah masalada ku saabsan sheegashada ijmaacu inay dhib badantay waayo masaaisha badankooda ijmaaca lagu sheegtay culammadu isku khilaafeen ijmaacaas la sheeganayaa wuxuu u badan yahay cadamu alcilmi bilmukhaalif in ciddan sheeganaysa mukhaalif aynay ogeyn dabeedna markaa sidaa ijmaca ku sheegteen wa fii nafsi lamrina waxaa dhici karta inuu mukhaalifku jiro cid khilaafsani laakiin isagoo aanu ka warqabin sidaas ayaa markaa dhici karta waata keensatay culammada qaarkood inay mas'ala waaxida labada arafba ijmac ku sheegteen labada arafba ay ijmac ku sheegteen iminka masaladan markaa shahaadatu lcabdi bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhahdeen shahaadatu lcabdi maqbuulatun bilijmac bacdina waxay yidhahen cagsigeeda shahaadatu lcabdi ghayru maqbuulatin bilijmac ya markhaatiga addoonka ijmac baa lagu aqbalayaa culamado dhan ba isku waafaqsan iyo maye ijmaac baan lagu aqbalaynin oo culammadaa isku waafaqsan inaan la aqbalin waxay ka mid tahay kharaa'ibta ijmaac ee la sheegay ka mid tahay ya taasay ka mid tahay saas aawadeed buu odhanaya ibnuqayim waqad xukiya ijmaacun qadiimun xakaahu alimaamu axmedu can anas bni malikin radia allahu canhu annahu qaal maa calimtu axadan radda shahaadat alcabdi marka ijmac qadiimaaba ah markaysa waxaa la sheegay markii dambena dee ijmac baa lagu sheegtay maalikna waa kan yidhi maa calimtu axadan qabila shahaadat alcabdi bal hadalka marka anas ibnu maalik iyo hadalka maalik ibnu anas ya hadalka anas ibnu malik alsaxaabiyu radia allaahu canhu iyo hadalka malik ibnu anas imaamu almadhab imaamu daar ilhijra waa laba shay oo iska hor jeeda oo liddi isku ah ya axad radiyey shahaadada addoonka ma ogi iyo axad aqbalay ma ogi waxay caddaynaysaa taasi inaanay jumc masalada ku jirin alcalaamatu alalbani kitaabkiisa axkaamu ljanaa'is wa bidacuha waxa uu soo naqliyaa masaa'il culammada qaarkood ay ijmaaca ku sheegteen oo jamaahiirta culammadu khilaafsan yihiin jamaahiirtaaba khilaafsan markaasaa bacdi ahlicilmi waxay ku sheegteen inay ijmaac tahay sida jumhuurku ay ku tageen si khilaafsan bay ijmac ku sheegteen jumhuurkiina waaba khilaafsan yahayba waxay ka mid tahay min algharaa'ib wadaad wadaadada mucaasiriinta ka mida ayaa wuxuu alifay kitaab u bixiyey mawsuucat alijmaac dabeedna wuxuu yidhi dariiqada markaa uu marayo kitaabka markuu sheegayo haddii mas'alada lagu sheegtay laba ijmaacoo iska hor imanaya labada ijmaac mid baan dooranayaa xagga saraan ku qorayaa ka kalena halka hooseaan ku qorayaa xaashiyada ya yani culamada qaarna sidan bay ijmac ku sheegtay culamada qaarkoodna sida kale labada ka ila fiicnaada mid baan door bidayaa xagga saraan ku qoraya qowlkii kale ijmaaca khilaafkiisa ku soo naqlinayana xagga hoose haamishkaan ku qoraya masalada in laba ijmaac oo isku lagu sheegtaa miyaynay ahayn min abyani daliil caddaynaya inaan ijmac ku sugnayn ya haddaan taasi caddaynayn inaan ijmac masalada ku sugnayn maxaa caddaynaya inaan ijmac ku sugnayn wuxuu kaloo inoo sheegay culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxay ku ijmaaceen culammadu inka qayb ka mida la xoreeyey oo aan jidhkiisii la wada xoraynin inaanu waxba dhaxlayn bay ku ijmaaceen sidaa waxaa laga sheegay shaafici khilaafkiisuna wuxuu ka sugan yahay warkaas dee saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam qaar ka mida bale xadiis markaa saabita loo hayaabaa oo sheegaya qadarka xorowday jidhkiisa nisbadaa inuu wax ku dhaxlayo xadiiskuna waa haabito waa xasan culamada qaarna waaba saxiixiyeen marka ahlucilmigu waxay iska ilaalin jireen mas'alo aan looga horrayn ilaa wakhtiyada qaarkood ay ku xidhi jireen masalada inay ra'yi ka yidhaahdaan waxay ku xidhi jireen in mas'alada yacni khilaaf ku sugan yahi in kaana fi lmas'alati ijmaacun fahuwa axaqu mattubic siba xagga adilada markuu eego la yara xoog badanaysa markaasuu haddana wuxuu arkay ijmaaciyo mas'alada lagu sheegtay markaasuu yhi haddii ijmaac ku sugan yahay waa sida ijmaacu sheegaayo waa ijmaacu khata noqon maayo hadduu ijmaacu saxiix yahay ilaaba ilaa waa xaq laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik haddii culammadii si ku ijmaacday daa'ifadii muxiqada ahayd meeday ilaaba ilaa waa in qowlkani xaqa metelayaa haddii kale waxay noqonaysaa wacdigii uu nebigu ballan qaaday inuu baaqdo mana dhici karta inuu baaqdo ta kale waxaa la soo wariyey xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen laa tajtamic ummatii calaa dalaala ka hore isagu waa mutawaatir waa garanaysaa saxaabo fara badan baa laga soo wariyey saxiixaynka iyo keyrkood ba ku sugan yahi waana mutawaatir dhowr iyo toban saxaabi baa laga hayaa mid walba inuu soo wariye xadiiska kan kale culamada qaarkood baa taxsiiniyey laa tajtamicu ummatii calaa dalaala marka dee hadduu ijmaac ku sugan yahay waa sida ijmaacu sheegaayo haddaan ijmaac ku sugnayn waxaa ila arjaxa saaya saa in la yidhahdo ama waxaa ila quman ra'yiga noocaas waxay ka digi jireen mas'alo aan looga horreyn inay yidhaahdaan ama fatwoodaan bay culammadu aad uga digi jireen waatuu imaam axmed yidhi iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa mas'alo aanad imaam u lahayn imaam kaaga horreeyey masle aadan u lahayn baan kaaga digaya yacni waxa weeye shaygii aan lagaaga horrayn yacni waxa weeye in la yska weeye marka ijmaaca hadday ku sugnaato masalada waa in ijmaca la raaca lakiin waa in la hubsadaa ijmaacaasi inuu saxiix yahay waa in la hubsadaa wadalika ana gaayata kasiirin min alculamaai an yaclama qawla ahli lcilmi aladiina adrakahum fi bilaadih wa hada kasiirun jidda kaasi wuxuu ahaaday in fara badanoo culammada ka mida ghaayada cilmigooda ugu dambaysa waxay tahay waa inuu ogaado ahlucilmiga uu soo haleelay beledkiisa ku soo haleelay siday yidhaahdeen inuu garanayo keliya culammadaa uu soo gaadhay beledkiisa ku sugan baa siday yidhaahdeen uu garanayaa culammada kale beledada kale ku sugan ma oga waxay yidhahdeen an yaclama inuu ogaado qawla ahlilcilmi ahlucilmiga hadalkoodii uu ogaado iyo ra'yigoodii aladiina adrakahum fii bilaadi culammadaasoo uu ku soo haleelay dhulkiisa ee uu ku soo gaadho ku soo haleelay wa hada kasiirun jiddan kaasina aad bay u badan tahay wa aqwaala jamaacaatin hayrihim iyo inuu ogaado jamaacaad kale oo aan iyaga ahayn hadalladooda markaa inuu ogaado dabeedna uu is yidhahdo waa ijmaac kama tajidu kasiira min almutaqadimiina laa yaclamu ilaa qawla almadaniyiina waalkuufiyiin sidaad markaa waxa weeye aad helayso in fara badan oo ka mida ah culammadii hore inaynay garanayn mooyaane reer madiina culammadii ahayd ra'yigay yidhaahdeen inuu garanaayo keliya iyo reer kuufa waxay yidhaahdeen culammadii reer kuufa waxay yidhahdeen keliya inuu garanayo laa yaclamu ma oga ilaa qawla almadaniyiin culammadii reer madiina hadalkay yidhaahdeen mooye wax kale ma ogaa iyo walkuufiyiin culammadii reer kuufa waxay yidhaahdeen mooyaane wax kale ma ogaa labadaa beled culammada ku sugan ayuunbuu garanayaa marka waxay yidhaahdeen laakiin buldaanta kale culammada ku sugan iyo dhulalka kale iyo magaalooyinka kale culammada ku sugani waxay masalada ka yidhaahdeen aqoon uma wa kaiiran min almuta'akhiriin waxaad kaloo helaysaa in badanoo muta'akhiriinta ka midi laa yaclamu inaanu ogeyn ilaa qowla inayni aw halaaati min ala'immati almatbuuciin ma oga ilaa qawla inayni laba caalim ra'yigood mooye wax kale ma ogaan aw alaasatin ama saddex caalim ra'yigood mooyaane wax kale ma ogaan saddexdaa caalim ama labadaa caalim oo min ala'immati almatbuuciina imaamiyaalka la raaco ka mid a a'immada la raaco ka mida waxaa laga yaabaa inuu yaqaano un yani waxa weeye abu xaniife iyo maalik baasaa yidhi ama abu xaniife iyo shaafici baa yidhi ama waxaa laga yaabaa inuu markaa yaqaano bes shaafici iyo axmed iyo maalik ayaa yidhi dabeedna waxaa laga yaabaa inuu u qaato inay ijmaac tahay waxaa dhici karta xataa afarta madhabood inayn isku waafaqsanayn iska daa ijmac inay noqoteen wamaa kharaja can dalika fa inahu cindahu yukhaalifu lijmac wixii labadaa qowl ka baxa ee khilaafsan ama saddexdaa qowl ka baxa ee khilaafsan agtiisa wuxuu ka yahay mid ijmaaca khilaafayo ka hor imanayo liannahu laa yaclamu bihi qaa'ilan sababtuna waxay tahay cid tidhi ma oga kama warqabo ya waxba ka sii daran qaarkood baa waxaa laga yaabaa madhab keliya inay og yihiin waxa ku sugan una moodaayo ijmaac inay tahay haddii waxaweeye loo sheego madhabkaa wax khilaafsan uu maqlo waxaa dhici karta inuu isleeyahay waa dalaal iyo baadi ijmaacina waa khilaafsanta bal e eh, waxaa dhici karta madhabka gudihiisa yacni dadka qaarkood hadda casrigan ama cusuurtii dhoweyda ama inaga horraysay oo kale waxaa dhici karta dadka qaarkood madhabka gudihiisa awjuh ku sugan inaan ka warqabin haddana moodaayo haddii loo sheego inay dalaal iyo baadi tahay yacni saa moodey iska daa culammadii kale waxay yidhahdeen iyo madaahibta kale waxay yidhahdeen ya wuxuu yidhi liannahu laa yaclamu bihi qaa'ilan sababtuna waxay tahay cid tidhi ma ogaa wamaa zaala yaqracu samcahu khilaafu kamana zuulinoo kama bixin inuu maqalkiisa garaacayo sidaasi khilaafsanin yani waxa weeye sidaa eh, sida khilaafsan unbuu maqli jiray marka wax kale inay jiraan ma ogaa fa hada laa yumkinuhu an yasiira ilaa xadiisin yukhaalifu hada kanoo kale uma suuragal aha inuu u noqdo xadiis markaas sidaa khilaafaayo yacni ma raaci karo sababtu maxay tahay wuxuu ka baqayaa ijmaac inuu khilaafo waxaaba dhici karta xadiiskaasina jumhuurka inuu waafaqsan yahay culammada badankoodu siday ku tageenba inuu waafaqsan yaha dhici karta likhawfi an yakuuna khilaafan lilijmac waxaanu ugu tegi karayn sidaa xadiiskaasi sheegayo mid ijmac khilaafsan inuu noqdo boqasho uu ka boqanayo daraaddeed ayaanu ugu tegi karin oo qowlka aanu u qaadan karin aw liictiqaadihi ama rumayntuu rumaysan yahay daraaddeed ayaanu markaa ugu tegi karin annahu mukhaalafatun lilijmac inuu ijmac khilaafsan yahayba inuu rumaysan yahay maxaa u udhexeeya ka hore markaa waxa ijmac inuu khilaafsan yahay ma oge laakiin wuxuu ka baqayaa inuu ijmac khilaafo kan kalena waxaabuu u qabaa inuu ijmac khilaafsan yaho waabuu iska goynayaaba wuxuu leeyahay waa mukhaalif lilijmac ijmacuu khilaafsan yahay xaqiiqana maaha ma jirto walijmaacu acdamu alxujaj ijmaacuna waa xujooyinka ka ugu xooga badan weeye ugu markaa weynaanshaha badan wa cudru kasiirin min annaasi fii kasiirin mima yatrukuuna kani wuxuu yahay in fara badan oo dadka ka mida cudurdaarkooda fi kasiirin mima yatrukuunahu ay cudurdaarka uga noqonaya wax fara badan ay ka tagaan oo axaadiista ka mida wa bacduhum macduurun fiihi xaqiiqatan qaarkoodna macduur bay yihiinoo waa loo cudurdaarayaa xaqiiqa ahaan waa loogu cudurdaarayaa tegista ay ka tageen maadaama ay moodayaan inay ijmaac tahay ijmaca in la khilaafaana aynay bannaanayn wa bacduhum macduurun fiihi waa loo cudurdaarayaa walaysa fi lxaqiiqati bimacduur mana aha xaqiiq ahaan mid loo cudur daarayo yani muuqaalka waxaad mooddaa in loo cudur daaraayo daahiran laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan loo cudur daarayn laakiin ka hore xaqiiqa ahaan baa loogu cudur daaraya eh, midna wuxuu ictiqaadsan yahay ijmaacii inuu khilaafsan yahay ayuu markaa ictiqaadsan yahay marka qaarkood dee waxa weeye waa wax khilaafsanba ma maqal qaarna waxaa dhici karta inuu dee maqlay masalada in khilaaf ku jiro laakiin uu sidiisa iskaga adkaystay inuu ijmac khilaafsan yahay marka mid baa macduur noqonaya waa ka isagu wax khilaafsan baa aan maqal ijmaacana u qabin oo macduurna xaqiiqat kan markaa maqlay oo tibaaxda helay in markaa masalada khilaaf ku sugan yahay oo aan baadhinoo hubsanin xadiiskuna masaladii xadiis saxiix oo masalada markaa ku cad uu yahay deedna dhegaan u dhigina markaa waxa weeyaan iskaga adkaystay waa ijmaac waxay sheegayan waxba kama jiraan dee macduur xaqiiqatan noqon maayo waayo dee ogaan buu uga jeestay oo uga indholaabtay wa kadalika kasiiru min alasbaabi qablahu wa bacdahu saasoo kaley ahaaday in fara badan oo ka mida ah asbaabta oo ama ka horraysa ama ka dambaysa iyaduna saasoo kaley ahaatay waxay noqonaysaa qaarkoodna in loo cudur daaraayo qaarkoodna aan loo cudur daarayn masaa'il badan baa jirta oo culamada qaarkood ay ijmaac sheegeen haddana khilaafku maxfuud yahay oo khilaaf lahayo ayaa jira oo soo naqlinaya muxaqiqu lays ibnu sacdin wuxuu ijmaac ku soo raray ruuxa musaafirka ee safray ama socdaalay salaadda inaanu ku gaabinayn laba maalmood wax ka yar yacnii lays waa cilmi badnaa waata yidhaha alleys afqahu min malik haddana maca dalik isagoo markaa faqiih ahaa oo cilmi badnaa ayuu wuxuu tilmaamayaa ijmaac inay tahay laba maalmood masaafo ka yar masaafo la socdo laba maalmood wax ka yar inaan salaadda lagu gaabin karin oo ruuxii musaafirkaa ah ku gaabin karin de khilaafkuna waa maxfuudo xataa saxaabada laga hayaa waatuu yidhi cabdullaahi bnu cumar low kharajtu maylan laqasartu salaa xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu ka odhanayaa sanad saxiixuu ku soo arooro sanad saxiixuu ku soo arooro odhanaya hadda marata marka dee saxaabadii iyo taabiciintii qayb ka mida ah laga hayaa inay ka yar ku gaabiyeen bale xadiiska waxaa ku soo arooray in nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada qasriyey fii alaaati amyaalin aw alaaati faraasikh laba maalmood masaafo la socdana waa ka yarta ya waana xadiis saxiixa waa yahay ibnu mundir wuxuu yidhi ajmaca kullu man yuxfadu canhu min ahli ilcilmi cala ana arajula ida qaala liimra'atihi anti taaliqun alaaan ila snatayni annaha tatluqu waaxida wuxuu yidhi ibnu mundir ibnu mundir wuxuu ahaa caalim cilmi badan oo aad iyo aad u cilmi badan kitaab ijmaacu leeyihi dhammaan culammada aanu cilmiga ka xafidnay kulligood waxay ku ijmaacsan yihiin ninku hadduu ku yidhaahdo haweenaydiisa saddex baad iga furan tahay marka laba laga reebo aanad iga furayn in dalqada ay u dhacayso midi furmayso inay midi furmayso waxaana jira masaladaa khilaafkeedu waa maxfuudoo dee madhabka imaam axmed wuxuu yahay cadadka marka wax laga soo reebaayo shayga la soo reebay waa inaanu ahayn ka hadhaaya mid ka badan waa inaan u ahayn ee haddii cadadka la soo reebayaa ka fara badanayo ka baaqiga noqonaya marka intaa laga jaro istisnaagaasi asixi maayo yidhahdeen imka saddex dalqadood marka labada uu soo reebay laga jaro maxaa hadhayo baaqi noqonaya mid qura hadhaysa mid yo labana kee badan marka qadarka la soo reebaa ka badatay kalabar way ka badan tahay waxa laga soo reebayay marba hadday kalabar ka badan tahay wuxuu noqonayaa istisnaagaasi inaanu asixin waxaa madhabu axmed uu qabaa saddexdaba inay wada dhacayaan haddana wuxuu tilmaamay inay ijmaac tahay oo dhammaan cidduu cilmiga ka xafidoo dhammi ay saas tihi calaa kulli xaal tusaalayaal badan baa mawduucaas jira oo culammadu markaa ay sheegeen marka baabka ijmaaca waa in layska hubsadaa waxa markaa la odhanaayo waa ijmaac in layska hubsado ayay markaa noqonaysa oo shay kastoo caalim ku sheego inuu ijmaac yahay ma noqonayo inuu ijmaac yahay noqon maayo halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk